sal ley wasalam xiina goortii tuwufiyad la oofsaday ibnatuhu gabadhiisii bayna qowsayn zaynab buu ii qoraya yacnii ibnatahu ibnatuhu markii la oofsaday zaynabuu ahayd sidaas riwaayaad baa ku sugan inay zaynab ahayd ibnu maajahase wuxuu ku wariyey biisnaadin saxiix calaa sharti shaykhayn sida ibnu xajar uu leeyahay inay ahayd ummu kulhuum zaynab iyo ummu kulhuum way kala duwanaayeen oo ummu kulhuum waxaa qabay cumaan zaynabna nebiga sal lay slam curadiisii bay ahaydoo abulcaas baa qabi marka riwaayana waxay leedahay zaynab bay ahayd midna waxay leedahay umu kulsuum bay ahayd ibnu xajar cali raxmatullah wuxuu leeyahy waxaa dhici karta in la rajaxo ama la xoojiyo umu kulsuum inay ahayd ama waa la jamcin karaayoo wuxuu leeyahay waxaa lagu jamcin karaa labadaba inay qisadu dhacday oo markii zaynab dhimashadeediina inay dhacday umu kulsuum dhimashadeediina inay dhacday oo labada dhacdo oo laba dhacdo kala gedsananay sidaan waa la dhihi karaa buule xiina dakhala calaynaa waxaa noo soo galay rasuululahi sal ly waslam xiina goortii tuufiyad la oofsaday ibnatuhu gabadhiisii zaynabu ahayd fa qaala markaasaa nebigu wuxuuhi sal lay waslam iqsilnahaa dhaqa alaaan saddex goor dhaqa aw amase hamsan shan goor dhaqa aw amase akara wax ka badan min daalika kaas in ra'aytunna haddaad aragtaan yacni in ra'aytunna hadday idinla qumanaato waa haddaad eh, in loo baahan yahay aragtaan oo ay idinla qumanaato eh, ka badan ka dhiga bimaa in biyo ku dhaqa wa iyo gob meesha saabuunta hadda aan la isticmaali jiray baadiyaha isagaa iyo geedo kale saabuun ahaan uu isticmaalo lagu nadiifiyaa lagu qabaystaa oo wahaa kada wajcalna waxaad yeeshaan buu nebigu sal lay slam fil akhiirati dhaqmada ugu dambaysa dhexdeeda waxaad yeeshaan kaafuuran kaafuur yeela kaafuurku waa yacnii geed udgoon udgoonna ku jiro laakiin udgoon keliya loogama qastee wuxuu leeyahay khasaa'is kaloo fara badan buu leeyahay waxay leeyihiin biyaha lagu dhex taqriiban sida jumhuurtu ay qabaan marka fawaa'idiisa waxaa ka mid a ah, jidhka ayuu adkaynaya meydka marka la mariyo waxaa kaleeto wuu samaynayaa bay leeyihiin cayayaanka iyo waxyaalahaasna wuu ka eryaa oo uma soo dhowaadaan waxaa kaley ku sheegaan fadalaadka jidhka wixii furfurmay ee ka soo bixi lahaana ayadana wuu celinayaa waxaa kaloo fawaa'idiisa ka mida bay leeyihiin jidhku inuu durbo fasaado oo uu jidhku uu muxuu ahaay googo'o taana waxoogaa wuu ka ilaalinayaa intii muddo ah marka kaafuurku keliyata udayg loolama qasto ee fawaa'id buu u leeyahay maydka macnaha ayb wajcalna waxaad yeeshaan fil akhiirati dhaqmada ugu dambaysa dhexdeeda kaafuuran kaafuur yeela oo biyaha ku dhex darawa ow amase shay ama shay yeela oo min kaafuurin kaafuur raawigaa shakisanoo ma kaafuur yeela buu idhi mise shay kaafuurka ka mida yeela way waa isku macnay imaanaysa fa idaa goortii faraqtunna aad ka faaruqdaan oo dhaqmada dhammaysaan fa aadinnanii isoo ogaysiiya ila soo socodsiiya markaad dhaqitaanka dhammaysaan iisoo sheegay bu nabi sal lay slam falammaa faraqnaa markaan ka faaruqnay oon dhammaynay dhaqmadii ayaanu aadannaahu nabigaanu ogaysiinay oon u sheegnay waa dhammaynay rasuulillah dhaqmadii fa actaana wuxuu nabigu siiyey sal lla ley xiqwahu hoos guntigiisii xiqwadu waa marada hoos laga guntada waa isaarka waa meesha innaga hadda macawista iyo noogu jirta fa qaala markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla ley ee jidhkeeda xijiya iyaahu isaga ashcirna waxaa la yidhahdaa shicaarka waa marada jidhkaaga xigtay ee aan laga xigin waay maadaama maradii nebigii hoosguntigiisii ay tahay nooc barakaysi ah waay nooc barakaysi way marka ashcirnahaa u xidho oo jidhka ha xigsato iyaahu isaga yacnii wuxuu ka wadaa izaarahu hoosguntigiisa oo xiqwiga laga cabiray rawahu ljamacatu baa warisay waa xadiidka asalka u ah dhaqmada meydka yacni axkaam fara badanna waa faa'iidaynaya wuxuu faa'iidaynayaa maydka in saddex goor iyo ka badan la dhaqayo saddexdu inay waajibtoon laga yarayn karayninna kuufiyiinta iyo ahlu ahludaahirka iyo musani baa qaba jumhuurtu iyagu waxay leeyihiin hal dhaqma hadday ku fillaato waa khayr haddii kale saddex baa laga dhigay haddii kale shan waxba laazim ma aha saddex inay ugu yaraato tayib laakiin qolyahaasaa sidaa dhahay xadiidka laakiin daahirkiisa waxaa ka muuqda inuu nebigu yidhi iqsilnahaa alaaan saddex ka dhiga haddii saddexdu ku fiillaan weydana shan ka dhiga hadday ay idiin soo baxdo inay ka badan u baahan tahayna ka badan laakiin tiro isdheer shanta haddii la waayo ahaakada ayb laakiin waxay ku xidhan tahay marka oo xadiidka ka muuqata in ra'aytunna dalika tirada kolba laga dhigayo waxay ku xidhan tahay qaasilka dhaqaya ijtihaadkiisa siday isaga la noqoto siday la noqotona xasab atashahi ma aha isagu iska raba ma ahee waa xasab alxaaja maydku ma u baahan yahay saas way macanaa markii saddex goor iyo ka badan la dhaqay haddana wax ka soo baxaan oo dhaqmo waa la wadi waa in la dhaqo ila muxuu ahaayey intuu u baahan yahay laakiin tiro isdheer laga dhigo toddoba in la dhaafiyo dhaqmooyinka ayaa waxaa karaahaystay axmed iyo maawardi iyo ibn ibnulmundir jumhuurtuse waxay qabaan ama ha ka badato toddoba ama ha ka yaraatee kolba xasab alxaaja wa inta sidii loogu baahdo way macnaa xadiiskuse wuxuu cabirayaa aw akara min dalika haddayba idinla qumanaato ka badiya waa sidii kolba ijtihaadka lagu xidhay ayb waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa oo aan u tegi doonnaa insha allahu tacaala maydka marka la dhaqayo in lagu dhaqo biyo keliya aan lagu dhaqin biyo iyo waxyaabo kaleeto saabuun iyo waxyaabaha kale ee jidhka lagu nadiifiyo in loo raaciyo booska iyagu sidrigay isticmaali jireen waa gobka laakiin booskiisa waxaa geli kara waxyaalaha kale laysku nadiifiyo kale maala waxaa geli kara saabuunta waxaa geli kara shaambada waxyaalahaas jidhka lagu nadiifiyaa gelaya ayb Eh, waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa bay leeyihiin oo xadiis uu ku tusaya ragga dharkiisa in dubarka kafan looga dhigi karo maryar rag leeyihiin go'nin ama macawisnin dii laga maarmi waayo in haweenta kafan looga dhigi karo lagu kanfi karayo sidaana ibnu bataal baa soo guuriyey in laysku waafaqsanya xageen ka qaadanaynaa nabigu hoosguntigiisii buu gabadha yidhi jidhkeeda u xijiyey halkaasaa laga qaada wa fii riwaayati riwaaya kale waxaa ku sugan oo ayaga u sugnaatay iyo muslim iyo axmed iyo u sugnaatay wey lahum jamaacada u sugnaatay wey riwaayadaa ku sugan ibda'na buu nebigu sal lay waslam gabdhaha markuu amrayay qaabkay u dhaqi lahaayeen gabadha ibda'na bilaaba bimayaaminha midigyaalkeeda ku bilaaba iyo wa mawaadici alwuduu'i waysada meelaheeda oo minhaa xaggeeda ka ahaa marka la dhaqayo oo maydka la dhaqayo marka hore waa loo weysaynayaa dabacna waa loo istijaynayaa kadibna waa loo weysaynayaa marka loo weysaynayo midigtaa la hormarinayaa sidii ruux caadiga weysaysanayoo kaleeto markii weysada la dhammeeyo oo qabayska la gaadhana qabayska laftiisa jidhka qaybtiisa midig baa kolba la hormarinaya marka la dhaqayo saas macnaha ayaa laga wadaa halkaasay waxay ka qaateen e, jumhuurtu ka qaateen in e, loo luqluqayo oo loo sandaarinayo sandaar oo biyaha sanka la geliyo iyo luqluqasho labada waa loo samayn bay leeyihin xaggee laga qaadanayaa wa mawaadici alwuduu'i hadalkaasi cumuumkiisa waxaa soo galaya xubnihii weysadoo dhan in mxuu ahay loo weysaynayo xubnaha weysadana waxaa kaa mid ahaan jiray in loo luqluqo inuu ruuxu luqluqdo sandaarsado soo ma jumhuurtu marka waxay leeyihiin meydba ha ahaadee waa loo luqluqaya waana loo sandaaraya waxaa khilaafsan sidaa xanafiyada ayb xadiidkan waxaa kaloo uu kutusayaa in midigyada lagu bilaabayo saan sheegnay xanafiyadaa khilaafsan xadiidkuna waa radinaya wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan iqsilnahaa dhaqa witran tira isdheer u dhaqa aw hamsan an aw sabcan toddoba aw amase akara wax ka badan min dalika arrinka in ra'aytunna haddaad aragtaanoo idinla qumanaato wa haddii arrintaa yadaa idiin soo baxdo idinla qumanaato ayib marka waxay kutusaysaa dhaqitaanku kolba meeshuu gaadaba in witir laga dhigo amarka marka la fiiriyana wujuub buu witirka tirada isdheer culimmada badankood waxayse qabaan inuu istixbaab yahay waa sunnay leeyihi wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka qaalat waxay tidhi yaa dhahaysa ummu catiya fadafarnaa bay tidhi waan tidicnay ama waan soohnay shacrahaa tinteedii alaaata quruunin saddex gees ayaanu u soohnay ama u tidicnay fa alqaynaaha waannu tuurnay khalfaha gadaasheedaan ku tuurnay gabadhii markii ay mxuuha dhaqayeen oo timihii iyo dhaqitaankii u dhammeeyeen timihii waxay u qaybiyeen saddex qaybood qayb waa foodan hore intan hore timihii ahaa way isku sooheen oo isku tidceen geeskan oo dhankan a timihii jirayna iyagana gooni bay isugu sooheen oo isku xidheen dhankan bidixda ah madaxa dhankiisa bidixna timihii xigayna waa isku soo heen saddexdaa qaybood bay u kala sooheen oo u tidceen markay tidceenna ilan way timan dheerayde timihiioo tidcan bay marka gadaal ka tuureen xaggeeda dambay mariyeen sidaasay macnaha ka dhigeen waana sunno dumarka marka muxuu ahaaye la dhaqayo oo dhaqitaankooda la dhammeeyo timahada saasaa loo kala xidhxidhaya sidaana waxaa qabta jumhuurtaa qabta in qaabkaa loo kala xidhayo timaha dumarka waxaana khilaafsan awsaaci iyo abi xaniifa khilaafsan oo iyagu waxay leeyihiin timaha la tidci maayo lana soohi maayo iyagoo sidooda ah ayaa la sii daynayaa oo wejiga iyo xagga dambaa loo kala sii daynayaa iyagoon la taabanin waa khilaafu lxadii waay xadiidka ra'yigaas khilaafsan yahay wasaxiix saddexdaa meelood in loo kala xidhayo sidaa gabdhuhu yeeleen oo qaar ba waxay leeyihiin culimmadu gabdhuhu iyaga umbaa sidaa sameeye xadiidka kama muuqato inuu nebigu sal ley wasalam uu amray inuu ogaaday oo daalacday oo uu taqriiriyeyna kama muuqato xadiiska laakiin waxaa arrintaa iyada ka jawaabaysa ibni xibbaab baa soo saaray bisanadin saxiix inuu nebigu amray sal ley waslam oo ku yidhi timaheeda sidaa ka dhiga marka amar nebi gabdhuhu fulinayeen sal ley waslam sida sunnadana waa saas wey macanaa wuxuu idhi laakiin laysa ma ahaanin limuslimin muslim ma ahaanin fiiha fa alqaynaaha khalfaha ah, riwaayadan ama lafdigan dhexdiisa muslim ma warinin qaybtaa dambo fa alqaynaaha khalfaha intaa muusan warinin laakiin muxuu wariyey ah, fadafarnaa shacraha alaaata quru'in intaasaa muslim riwaayadiisu ka egta ama jumlada dambe isaguma warinin ayb qolyaha kalaa wariya muttafaqun calayhimaa dheh muttafaqun calayhima lafdigan iyo riwaayada horeba waa laisku waafaqsan yahay wa fii riwaayatin lahum iyo wa fii lafdin intaba yani waxa waa laisku waafaqsan yahay wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay lamma araada markuu doonay lamma araaduu saxaabadu markay dooneen hasla rasuulilahi sal lay waslam rasuulka dhaqitaankiisa ayay ikhtalafuu isku khilaafeen fiihi dhexdiisa markuu nebigu geeriyooday sal lay waslam oo damceen inay dhaqaan bay dhaqitaankiisii isku khilaafeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi ilaahay baan ku dhaaranee ma nadri ma ogin kayfa sidee baannu nasnacu samaynaynaa dadka kale markay dhintaan waanu garanayna sida loo dhaqo sida yani waxa waa garanaynaa laakiin nebi alla salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ma garanayno waxaan samayno annujaridu waata masalada ay isku khilaafeen marka annujaridu ma dhartiraynaa oo dharka ma ka furaynaa rasuulalahi sal ley waslam kamaa nujaridu sidaan u dhartirno oo kale mawtaana kuwa naga dhinta yacni ruuxa markuu dhinto dharkaa laga furaya waa la dhaqaya marka sidii aan dharka uga furi jirnoo kale nebigana dharkama ka furaynaa markaan dhaqayno mise maya wax marka ma hayaan waxaa ka muuqata se markay dhaqayaan dadkii hore nebiga markii laga reebo dadka kalee ka dhintay markay dhaqayaan maryahay ka furi jireen saasayna ku dhaqi jireen nebiga marka waxoogaa waxay qaadan kari waayeen oo ku dhiiran kari waayeen maryaha aan ka dhigno oon dhaqno xoogaa arrintaa iyadaabay qaadan kari waayeen ayib waxay yidhaahdeen an nujaridu rasuulalahi sal lay rasuulka ma dhartiraynaa kamaa nujaridu mawtaana kuwa naga dhinta saan u dhartirno oo kale dharka uga siibno am amase nuqasiluhu mise waanu dhaqaynaa walxaal alayhi iyaabu isagu dharkiisu saaran yihi mise isagoo dharkiisa qabaanu dhaqaynaa ma garanayno waxaan samayn qaalad waxay tidhi lamma ikhtalafuu markay iskhilaafeen oo qaarna sidan leeyihiin qaarna sidan leeyihin qaarna leeyihin war aan ku dhaqno isagoo maryihiisa qaba oynaa maryaha ka furin qaarna leeyihin maryaha aan ka furno sidaa markay isku khilaafeen ayaa arsala allahu alla wuxuu soo diray calayhim korkooda wuxuu ku soo diray assinata lulmo waxay galeen lulmo ma aha seexasho laakiin waa lulmada wey laa ta'huduhu sinatun walaa nawm ah, sinadu waa waxaa la ydhahda waa nawm waay waa nucaaska ka horraysa ayib marka iyaga dhanba lulmaa qabatay xataa wallahi ilaahay baan ku dhaartay maa min alqawmi ragga uusan ka mid ahayn min rajulin nini ilaa xaal daqnuhu garhkiisu fii sadrihi laabtiisa uu ku sugan yahay naa'iman xaalu hurto heer waxay gaadheen mid iyaga ka mida ma jiro ilaa lafgadheediisu waxay saaran tahay laabtiisa waana hurdaa ruux markuu lumaysanyaasmarkaas ma gudruxsado marka lafgadheedoodii baa waxay laabta fuushay sidii wax hurdo oo kaleeta marka kulligii saasay noqdeen ayb xataa ilaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa min alqowmi ragga uusan ka mid ahayn min rajulinin ilaa xaal daqnatuhu aw daqnuhu lafgadheediisu fii sadrihi laabtiisa ay ku sugan tahay mooyee naa'iman isagoo hurda qaalad waxay tidhi kadibna sidaa markay u seexdeen oo ay hurda ay lulmo galeen qaalad waxay tidhi uma kallamahum waxaa la hadlay mukallimun mid hadlaya ayaa min naaxiyati albeyti guriga dhinaciisa kala hadlay ayb laa yadruuna kaasoo aynan garanaynin man huwa cidda uu yahay dhawaaq bay maqlayaan kulligoodna waa maqlayaan laakiin cidda la hadlaysa ma garanayaan mana arkaan ayb guriga dhinaciisa lagala hadlay muxuu leeyahay faqaala wuxuu yidhi kii hadlay ee muxuu ahay la hadlay iqsiluu wardhaqa annabiya nebiga dhaqa sal lla lay wasalam wa calayhi iyaabuhu isagoo maryihiisu saaran yihiin nebiga maryaha haga dhigine isagoo maryihiisu saaran yihiin oo maryihiisa qaba dhaqabu ku yidhi qaalad waxay tidhi fabaadaruu way degdegeen ilayhi xaggiisay u degdegeen faqasaluu way dhaqeen rasuulallahi bay dhaqeen sal ley wasalam walxaal huwa nabigu fii qamiisihi qamiiskiisii uu qabo isagoo qamiiskiisii qaba dharkuu qabi jiray ayay ku dhaqeen ayb yufaadu waa la shubi calayhi korkiisa almaa'u biyihi baa lagu shubaya wasidru iyo gobkii wayadluku way marmarinayaan alrijaalu raggiina bilqamiisi qamiiskay marmarinayaan ah, yani way ku jijibinayaan qamiiskii isagoo qaba qamiiska korkiisa bay gacanta marmarinayaan kolba meeshii biyaha lagu shubo oo qamiiskii saaran yahay gacantuna ka korayso bay gacanta ku jijibinayaanoo saa u marmarinayaan macna saasay ku dhaqeen nabiga salawatu rabbi waslamu calayh rawa waxaa wariyey wa abu daawuud kadalika xadiidka waxaa soo saaray ibnu jaaruud fi lmuntaqa bayhaqi fi sunan ayaalisi fi sunan xaakim fi lmustadrak calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay sanadkiisa waxaa taxsiiniyey xadiidka asheekh abulisxaaq alxuwayni washekh shucayb alarnawud washekh alalbani xadiiku waa adiiuganxadiidku waa xadii sugan waxaana laga faa'iidaysanayaa maydka marka qaabka loo dhaqayo inay ka tahay inta lagu dadaali kara asturnaantiisa inuu asturnaado oo haddii maryihiisa isagoo qaba lagu dhaqi karana in lagu dhaqo haddii laga maarmi waayana intii la asturi kara la asturo intii nebigu noolaa sal lay waslam saxaabadu maryaha waa ka furi jireen ruuxa laakiin macnaheedu ma aha in dadko dhan in loo qaawin jiray cidda yani dhaqaysa oo markaa dhaqidiisa haysa cid aan ahayn oon hawl meesha ka haynin looma ogola saaslanna waa cawratu muslim cawro muslim oo loo banneeyo weeye bimujarad daruuro loo banneeyo waay wadaruuratu tuqadar biqadariha qiyaasta laga maarmaanka iyo cidda laga maarmaankae hawsha haysa waxaan ahayn maya in dad iska soo kor istaagaan oo iska shaqada iska fiirsadaan hawshaa sax maaha ayb marka intii la asturi karo in la asturomaydku markuu dhinto kafantiisa xaggee laga iibina waxaa laga iibinayaa xooluhuu ka tegey raasamaalka waxaa laga wadaa xooluhuu ka tegey intaan la qaybsanin oon cidina dhaxlin oon far la taabsiinin isagaa horta kafan looga iibinay waa laga qabanqaabinaya waa laga diyaarinaya qabriga hadduu kharash u baahan yahay baa lagaga bixinayaa wixii qarashaad ee lagu aasayo markii laga dabara kadib ayaa waxaa imaanaya marka muxuu dardaarmay dayntaa ka horrayso dardaaranka maxaa dayn lagu lahaa kadibna muxuu dardaarmay dardaarankiisaa shareecada la waafajinaya hadduu khilaafsan yahay kadib baa dhaxalku imaanaya ayib haddii uu xooluhu ka tegayba kafantiisa wax ku filan keliya ay noqoto dadkii dhaxalkiisa lahaana ay soo fadhiisteen oo yidhaahdeen annagaa dhaxlayna ee kafanta lama kanfahay adeer muslimiin haddaad tihiin kafan u raadiya tan annagaa dhaxlayne maxaa la samaynayaa waa kafanta raasamaalkuu ka tegayba hadday kafan tahay kafantiisa isagaa laga kanfeeya bimacnaa raasamaalka wuxuu ka tegay oo aan wali dhaxal iyo waxba la gelinin oo dayn laga bixinin oo muxuu ahaaye dardaaran laga bixinin waxaa la hormarinayaa horta kafantiisa iyo aaskiisa tajhiizu lmayit saasuu kutusay macnaa la التكفين من رأس المال عن خباب بن الأرد أن مصعب بن عmayri qutila waa la dilay yowma uxudin maalintii uxud baa la dilay walam yatruk mana uusan ka tegin ilaa namiratan hal maraa mooye namirada waxaa la yidhaahdaa waa maryaha laysku maro oo waxay leedahay xariiqimo cadcad iyo kuwa madow bay leedahay halkaa mara mooye wax kaleba kama tegin min waa daaciyat lmadiina macallinkii reer madiine wa saas man magaalada madiina ninkii dacwada ka yani ay hanaqaadkeedii iyo ansaar in badanoo ka mida sabab u ahaa oo yani waxa weeyaan muscab ibnu cumayr radi allahu tacala qutila waa la dilay yowma uxudin maalintii uxud baa la dilay walam mana uusa tegin namiratan hal mara'a ah mooye fa kunnaa waxaannu ahayn buu idhi idaa goortii qataynaa aan daboolno bihaa marada ra'sahu madaxiisa markaan ku daboolno badat waxaa daahiraysaoo muuqanaysay rijlaahu labadiisa lugood labadii lugood baa bannaanka imaanaya haddaan madaxa saarno waidaa goortii qataynaa aan daboolla rijlayhi labadiisa lugood haddaan maradii qaar dambaha ka saarnoo lugaha ku asturnana badaa waxaa muuqanaya oo daahiraya markaa oo bannaanka u soo baxaya ra'suu madaxiisa qaar horihii maradii kuma wada filla haddii qaar horaha la saarana lugihii intii dambaha yaa bannaan haddii qaar dambaha aan saarnona de markaasi madaxii iyo qaarkii horaa markaa bannaan fa amaranaa wuuna amray rasuululahi wuxuuna amray sal ley wasalam an nuqaiya inaan daboollo bihaa maradaa iyada ah namiradaasi ra'sahu madaxiisa inaan ku daboollo xagga madaxa saara buuli wanajcala inaan yeello calaa rijlayhi labadiisa lugood korkoodana shay-an shay inaan yeello oo min alidkhiri caws ah idkhirkaasi waa nooc cawska ka mid ah wadaadadeenna soomaalidu qaarba magac bay ku sheegi jireen laakiin waa caws maka ka baxa oo inta badan ay qubuurta iyo ay u isticmaali jireen iyo qolyahan wax garaaciya ay isticmaalaan way macnaha wadaadadeennu dhurbay dhihi qaar dhurbay dhahaan waa nooc cawska ka mida qaar ka waxay dhihi jireen geedkii la dhihi waa isagana waa nooc cawska ka mida qaar waxay dhihi jireen dareemada iyaduna waa nooc cawska ka mida ah. wadaadadu wixii wadankeenna lagu arki jiray unbay mid uun ku soo dhowaynayaan waxaa laga wadaabaa kulli inay wada khilaafsan adiga waa nooc cawska ka ah way manaa idkhirkaas marka xabaalihii waxyaalo badan bay isticmaali jireen wanajcala inaan yeello calaa rijlayhi shay-an shay oo min alidkhiri cawskaa ka mida ah. rawahu ljamacatu baa warisay ila bna xaggee laga deliishanaya wey waxaa laga deliishanayaa ninka la yidhahdo muscab ibnu cumayr radi allahu tacala canhu ardaa waxaan maradaa ahayn kama tegin soo ma raasamaalkiisa iyo hantidiisuba waa maro maradii marka miyaa la dhaxli haddii dardaaran jira ma dardaaran baa la gelin ma dayn baa lagu bixin ma isagaa lagu aasi maxaa la hormariyey ya isagaa lagu aasi marka raasamaalka uu ruuxu ka tegay ayaa laga aasayaa ayb waxaa kaleetoo xadiidkuina tusaya hadday maradu gaadhi weydo jidhka in qaar horaha la saarayo wixii la helo inta soo hadhay oo lugaha iyo wixii la midana caws iyo wax loo raadinayo oo korka laga saarayo sidaana lagu aasayo kafan looga dhigayo macnaha alimaamu nawowi caleyh raxmatulah isagu wuxuu leeyahay haddii ay noqoto qaar horaha iyo qaar dambaha iyo inaysan midna ku filayn laba gooroba waxaa mudnaanta la siinayaa sawataynka cawrada ah, yani eriyada cawrada waa inay gasho qaybta la asturayo hadday meel kale ku filaan weydo inta cawrada abaa la saarayaa inta kalena cawskaa iyo waxaasaa la saaraya saas wey meesha ugu mudan waa in maydka raasamaalkiisa iyo wuxuu ka tegay laga aasayo oo laga kanfayo waxa uu leeyahay ibnulmundir culimmadoo dhan baa sidaa qabta ra'ishaada markii laga tago ayib wa can khabaabin radi allahu tacaala canhu khabaab bnu aydan lagu noqoya xadiidkii hore isagaa warinayaye ana xamzata xamza xamsata bnu cabdilmualib lam yuujad lama lahu isaga kafanun kafan looma helin ilaa burdatun mooye ah, ilaa burdatun macawis mooye malxaa'u oo khafiifa ah. idaa goortii jucilad la yeelo calaa qadamayhi yacni labadiisa lugood korkooda haddii la yeelo qalasat way faydmaysaa can ra'sii madaxiisay ka soo faydmaysaa aa ah. ah. la yeelay idaa jucilat calaa qadamayhi muidin qore idaa goortii jucilad la yeelo calaa qadamayhi labadiisa gomadood korkooda labadiisa lugood korkooda qalasad way soo faydmaysaa can ra'sii madaxiisay ka soo faydmaysaa xataa muddat ilaa la jiiday calaa ra'sii madaxiisa korkiisa lagu jiiday oo la fidiyey waay muddat ilaa la fidiyey calaa rasi madaxiisa korkiisa lagu fidiyey wa waxa la yeelay ala qadamayhi labadiisa lugood korkoodana alidharu baa la yeelay cawskaa isaga rawahu axmed baa kadalika tawaraani abu nucaym fi lxilya wuu soo saaray sanadkiisuna waa saxiix sidaa uu leeyahay sheekh albani iyo sheekh shucaybba siday leeyihiin xadiidku waa xadiid sugan waa kaa horuu la marka wixii loo helo xoolihiisa wixii uu ka tegay baa laga aasayaa isagaana mudnaanta koowaad la siinayaa markii la asturo wixii soo hadha umbaa laga hadlaya marka ama dayn ama dardaaran ama dhaxal warkaas waa dambeeya sidaan waa sida culimadu isla ogolyihin su-aal baa lais weydiinaya waxaa la leeyahy raggaasi waa raggii lagu laayay marka haddii ayagii aynan wax kafan u gaadha laga tegin muslimiintan kale may kafan ku sadaqaystaan su-aashaasi jawaabteedu waxa weeye horta ma hayaan waayo ilaan xilligii adkaabaa lagu jiraa waa uxud uxud kadib iyo axsaab kadib iyo xilliga futuuxaadka la gaadhay oo gaalada dhulkeedii loogu tagay oo haniimooyinka laga qaatay oo arintu waxoogaa isfurfurtay ma ah waxaaba laga yaabaaba ninkiiba hal mar iyo laba maruu leeyahy soo axaadiistii maynaan soo marin satrulcawra fi salaa baa waxaan ku soo marnay yani waxa weye jaabir baan marnay oo kineeba laba mara leh xadiiskii sooma marka hal hal mar ayba wataanba waxaan mxuu ahaay hadda ay eh, mxuu ahaay meel walba inoo buuxda maaha marka ha yaabin haddii la yidhaahdo kuwii meesha joogayna ta labaad waxa weeye meesha toddobaatan nin baa yaalla toddobaatan nin baa meesha yaalla waa soo marnayoo markii xataa mid walba qabri gooniya ay adkaatay in loo qodo waa la isla aasay oo qaar ka mid a xataa nebigu kafan buu ka dhexaysiyey hal kafan ah yaa rag badan la wadageliyey marka masaladu rag badanna meesha waa yaallaan dharna ma jiro taasaa keenaysa wixii isaga uun loo helay in wixii kale caws tusha laga saaro ayb baabu istixbaabi ixsaani اlkafani min hayri muqaalaah wuxuu baabu yahay istixbaabi ixsaani اlkafan kafanta hagaajinteeda iyo wanaajinteeda sunanimadkeeda min hayri muqaalaatin ayadoo oon laga badbadin inoon lagu xadgudbin ah, maydka kafantiisa in la wanaajiyo wanaajintuna ayna gaadhin heer lagu sameeyo quluwi iyo xadgudub iyo kabadbadin maxaa laga wadaa wanaajinta kafanta culimmadu waxay leeyihin waxaa laga wadaa ixsaanu lkafan waxaa laga wadaa kafantu inay nadiif tahay o waa midda labaadee waa inay adag tahay alkahaafa waa inay qara leedoo khafiif aynan hayn waa midda saddexaade inay meydka asturayso wada gaadhayso waa midda kaleetee waa inay mara dhexdhexaada tahay lagamana wada bay leeyihiin kafanta hagaajinteeda mara qaaliya ha lagu kanfo lagama wado mara aad u quruxsan ha loo raadiyana lagama wado ee waxaa laga wadaa sifaadkaa mara leh laakiin haddii la yidhaahdo mara aad u qaaliya ha loo raadiyo ama mara aad u quruxsan ha loo raadiyo taa waa quluwa muqaalaadka la diidan yahay maxaa yeele mara quruxsan iyo mid qaaliya toona waxba uguma taallo sooma waxa uu yaallaa ka horrey waa una an abi qataadata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii weliya uu tawalliyo axaduku midkiin akhaahu walaalkii markuu tawalliyo oo hawshiisii uu aaskiisa qabanayo falyuxsin ha wanaajiyo kafanahu kafantiisa ha wanaajiyo haddiiba aad hawshaasi adigu qabanayso walaalkaa aad kanfayso ood aaskiisiiyo qabanqaabadiisa gacanta ku hayso kafantiisa wanaaji oo maro wanaagsan oo nadiif ahoo qaralahoo asturaysoo dhexdhexaadoo taa kuka fal rawxa wariyey ibn maajah baa wariyey watirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiidka markuu wariyo waa xadiid xasana sheekh albaanina wuxuu leeyahay bal waa xadiid saxiixa oo waa sugan yahay macnaha wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam khataba wuu khudbeeyey yowman maalin hud buu akhriyey fadakara markaasuu wuxuu sheegay rajulanin oo min asxaabi asxaabtiisa ka mida ah, kaasoo qubida la oofsaday oo fa kufina lagu kanfay fi kafanin kafan kafan dhexdeed kafantaasoo ghayri taa'ilin liidata oo aan ku filayn yani hayru taa'ilin bimacnaa waa shayga aan naaqiska ee aan kaamilka ahayn aan faa'iidadiisu badnayn marka waxaa laga wadaa nin la kanfay oo saxaabadu intay kanfeen ay aaseen oo kafantiina kafan wada gaadhay aysan ahayn nin noocaasuu nabigu ka sheekayey sal lay slm saxaabadiisa ka mid ayb fadakara wuxuu nabigu sheegay rajula nin oo min asxaabii ka mida ah, qubida la oobsaday fa kufina la kanfay fii kafanin kafan lagu kanfay hayri taa'ilin oo aan gaadhaynin oon ku filayn oo waqubira la aasay leylan habeennimona la aasay saxaabadu kafan yar oon gaadhayninna way ku kanfeen habeennimona way iska aaseen nabigu sal l lay ninkii uu marka sheekeeyey fazajara annabiyu nebigu marka waa reebay sal lay waslam wuxuu reebay an yuqbara in la aaso alrajulu ninka yacni ruuxaa laga wadaa rag iyo ha noqdee leylan habeennimo in la aaso ayuu nebigu reebay xataa yusallaa calayhi ila lagu tukado ayib ilaa an yadara inuu u dhibaato gala mooyaane insaanu ruux ilaa dalika arinka inuba u baahdo oo ka maarmi waayo ruuxu mooye oo maalan waxa weeye in mxuu ahaayey aad ka maarmaydo maalan maydkii habeennimuu jooga laakiin ilaa waabarka haddii lala sugo maalan waa dilaacaya ma karo marka haddii ay daruura timaado ama meesha waaba laga kala cararhayaao habeenmaalinba lama sugi karaba waaba la isgalahayaaba marka maydkii intii dhulka korkiisa lagaga tegi ama la xambaarsan lahaa habeenimaa la aasi markaaba macnaha yani wax way hadday daruura timaado meesha waa ka ilaa an yadara inuu u dhibaatoodo insaanu ruux ilaa dalika arrinka oo habeennimo inuu aasa wa qaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay waslam idaa kafana uu kanfo axadukum midkiin akhaahu walaalkii falyuxsin markuu kanfayo wey falyuxsin ha kafanahu kafantiisa ha rawahu axmed baa wa muslim wa abu daawuud aaska habeenkii waa inoo imaan doontaa axaadiistiisu abwaabu dafni billeyl buu inoogu keeni doonaa ayb waxaan u tegi doonnaa eh, eh, inay culimmada qaarkood leeyihiin habeenkii meydka in la aaso waxaa loo reebay laba sababood salaadda dadkii ku tukan lahaa oo ama yaraanaya ama aan la helaynin ilan habeenkii dadku waa hurdaan lama helayo haddiise la helayo jamaaco fiican oo ku tukata sidoo kaleeto aaskiisi iyo qabanqaabadiisi iyo kafantiisuna dhammaystiran oo waxba ayna ka dhimanaanayn oo habeennimadaasi aynan dhib u geysanaynin markaasi in habeen la aasaay dhib male bay leeyihin waxaan kutusaysa oo saxiixa abubakr sidiiq radi allahu tacala canhu ardaa habeennimaa la aasay oo saxaabadu aasay wakadalika umm lmu'miniina caaisha habeennimaa la aasay marka aahaar noocaasaa sugan waxay leeyihiin marka culimmada qaar ka mida haddii salaadiisa iyo kafantiisa iyo naqsi galayo sida ninkaas sababta xadiidku ku yimid oo kale ah markaa aaska lama rabo habeenkii la aaso haddiise laakiin loo dhammaystirayo dhib male bay leeyihin leanna waxay leeyihiin alcilla mafhuuma alcilla mafhuuma wa mansuusa bay leeyihin waa la fahmi karayo ayb waa u abwaab gooniyay leedahay laakiin meesha waxaa loo keenay xadiidka aakhirkiisaoo idaa kafana axadukum akhaahu falyuxsin kafanahu Ah, kafantiisa hagaaji ha wanaajiyo cilada marka yani xadiiska daahirkiisa waxaa ka muuqata sida uu leeyahay alqaadi ciyaad nebigu sal ley wasalam waxa uu u zajriyey inay labada sababoodta tahay labada sababoodoo maxay ah salaada iyo kafanta labadaba ah, labadaa ciladoodba ayb wa can caaishata radi allahu tacala canha ana abaa bakrin abaa nadara wuu fiiriyey ila hawbin mara xaggeed buu fiiriyey oo calayhi korkiisa mara uu qaboo korkiisa saarnayd buu saa u fiiriyey maradaasoo kaana uu ahaa yumaradu mid lagu baxnaaniyo fiihi marada dhexdiisa markuu xanuunsanayay ruuxa markuu xanuunsan maryaha uu qaba ee lagu hayee lagu baxnaaninayo ayaa la yidhahdaa manaa tamriidku waa sida ayb maradaasoo bihi isaga uu ku sugan yahay radcun dharob oo min zacfaraanin zacfaraan ah, ah yani gabal zacfaraan ah baa ku dhooban oo marsan way manaa ayb maradaasuu fiiriyey intuu jiranaana maradii lagu hayay zacfaraanna uu marsan yahay fa qaala markaasaa wuxuu idhi iqsiluu dhaqa thawbii maradayda haada ee kan ah maradan ii dhaqa wasiiduu ku kordhiya calayhi korkiisa thawbayni laba maroo kalena ku kordhiya fa kafinuunii igu kanfa fiihaa maradaa dhexdeeda labadaa maree cusub iyo maradaydii yani aan qabay oo la dhaqay saddexdaa maro kafan iga dhiga qultu markaasaa waxaan idhi bay tir haddaan caaisha ahay inna haada kani khaliqun waa duug maradan aad qabtay ee lagugu hayee lagugu baxnaaninayay waa maro duugowday oo baaba ah waxay rabtaa in maro cusub laga dhiga soma qaala markaasaa wuxuu idhi abubakar inna alxaya ruuxa nool ayaa axaqu u xaqnimo badan biljadiidi marada cusub min almayiti ka dhintay isagaa uga xaqnimo badan haddaad rabto maryo cuscusubun inaad yani igala daasho oo aad igu kafanto ka nool baa uga baahi badan isagaana ka xaq leh ka dhintay ka dhimantay ee la kafayo marada cusub waxaa uga xaqnimo leh ka nool midkan wuxuu lagu asduro godka lagu geliyobuu rabaaleen ayb ina alxaya ruuxa nool baa axaqu u xaqnimo leh biljadiidi marada cusub min almayiti uga xaqnimo leh inamaa huwa kani lilmahlati wuxuuna u sugnaaday lilmahla ama lilmihla ama lilmuhla saddexda waa la xarakeeya ayb waxay leeyihiin lilmihlati marka la yidhahdo miimka la hoos dhigo waxaa laga wadaa bimacnaa alsadiid ah, carunka umbaa iska leh innamaa huwa kan maradan aad sheegaysa ama ha cusbanaata ama adduug ha ahaatee carunka iyo dhacaanka iyo qashinka umbaa unbay raacaysaa kadibna carrada umbaa cuni sooma ayb haddii la yidhaahdo lilmahlina lilmahlah bimacna tamahul waay oo waxay noqonaysaa inamaa huwa lilmahlati ay lilbaqaa liman yuriidu lbaqaa waay ruux inuu joogo doonayaa iskale ayib haddii la hoos dhigo waa taas haddii la gudo muhla la yidhaahdana inamaa huwa lilmuhlati waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin cukru zayd waa saliidda gufarkeeda saliidda gufarkeeda soo ma ahayn muxuu ahay muxuu ahaa suuraddii yowma yakuunu الnaasu kalfaraashi اlmabhuuث watakunu اljibaalu maya aayaddii kalmuhli maxay kalmuhli yaqli fi lbutuun muhliga marka waxaa la yidhahdaa cukru zayd baa la dhahaa saliidda marka inta muxuu aha la dhalaaliyo la miiro soo qashin meesha kuma soo hadho qashinkaa saliidda meesha laga miray ku soo hadhaa waxaa la yidhahdaa cukru zayd la yidhahda marka muhli baa la dhahaa haddii miimka la godo macnahaasaa laga wadaa marka ayb waxay rajaxayaan culimmadu in laga wado macnaha hore oo carunka ah carunka jidhka umbaa maradu ku dhammaanaysa mukhtasarun way xadiidkan mid la soo gaabiyey min albukhaariyi bukhaari baa laga soo gaabiyey qiso dheer weeye laakiin xadiikani bukhaari ayuu ku sugan yahay waana la soo gaabiye wuxuu ku tusayaa marada maydka lagu kanfayo in ay noqon karto maro la xidhan jiray sharti ma aha maryuhu inay cusub yihiin soo ma waana u tegi doonnaa sidoo kale nebiga sal lla lay waslam in dharkiisii uu qabi jiray qaar ka mida lagu aasay marka maro cusub inay wada noqoto sharti ma aha waa mid waa midda labaade mar walba marada qiimaha lehee fiican ruuxa nool baa u xaqleh meesha maxay kutusi marka inaan meydka kafantiisa aan aad loogu xadgudbin oo wanaajinteeda iyo qurxinteeda iyo qiimaheeda iyo aan muqaalaad lagu samaynin maxaa yeele waxay meydka u taraysa ma jirto midka nool ee xidhanahaya intifaacsanayaaba dhaama kan laakiin godka markaad geysaanba dee carradaaba cuniba soo maa isagiibaba unaya maxaad mara ka sheegi ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa kafanta in saddex mar lagu kanfo inay fiican tahay waa inoo soo socotaa ayb laakiin xadiidka aarkaasi mxuu ahaaye abubakr sidiiq radi allahu tacala canhu arda waxaa khilaafaya oo daahirkiisa ka hor imaanaya xadiid kale abu saciidin alkhudri laga warinayo markii geeridu ku soo xaadirtay abu saciidin khudri ayuu wuxuu u yeedhay maryo cusub markaasuu xidhay markaasaa wuxuu yidhi rasuulkaan maqlay sal ly slm oo dhahaya ina almayita yubcatu fi hiyaabihi alatii maata fiiha maydka waxaa lagu soo saari doonaa maryuhuu ku dhintay maryo cusub buu xidhay abu daawuud iyo ibni xibbaan iyo xaakim baa soo saaray wuu saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay waana xadiis saxiixa wuxuu ku tusayaa marka maryaha cusub in meydka lagu aaso ayib adiga maryo cusubna waa lagu aasi karaa kuwo duug ahoo la dhaqoo la nadiifiyeyna waa lagu aasi karaa taa iyada ishkaal ma leh laakiin ishkaalka xadiidka ku jiraaya kan haddaan sheegayno wuxuu yahay meydka waxaa lagu soo saarayaa maryuhu ku dhintay waxay ka hor imaanaysaa qur'aanka daahirkiisa iyo xadiidkii fi saxiixaynba meydka waxaa la soo saarayaa isagoo qaawan soo mahayn ayb xadiiskii caaisha fi saxiixayn yuxsharu nnaasu xufaatan curaatan ghurla aayadii qur-aanka ayd bada'na wala khalqin nuciidu marka daahirka qur iyo xadiiska yani saxiixa wuxuu kutusayaa ruuxu markuu qabriga ka soo baxayo inuu qaawan yahy xadiidkan abu saciidna wuxuu leeyahay maryuhu ruuxu ku dhintay baa lagu soo saaraya oo se laysu waafajin way marka alimaam ibni xibbaan cali isagu wuxuu keenay wuxuu leeyahay xadiidkan yubcaثu fii iyaabihi waxaa laga wadaa fii camalihi maryihiisaa lagu soo saari maryahani lagama wado dharka la xidhe camal baa laga wadaa markaasuu aayaddii qur keenay wa iyaabaka faahir wuxuu leeyahay wa dharkaaga daahiri lagama wadee wa iyaabaka ee camalaka baa laga wada meeshaasuu la aaday marka waxaa laga wadaa camalkiisaa lagu soo saaraya khadaabi baa ka fiican oo isagu wuu iswaafajinayaa wuxuu leeyahay dadka markay soo baxayaan waxaa lagu soo saarayaa dharkoodii iyagoo qaba laakiin markay saa u soo baxaan baa dharka laga dhigaya iyagoo qaawan baa la soo xashrinaya oo waxa uu kala duwayaa baciga iyo xashriga bacigu waa marka quburta saal looga soo kacayo xashrigana waa marka banka laysugu imaanayo marka wuxuu leeyahay isagoo maryihii qaba buu soo bixi laakiin markuu saa u soo baxaa maryihii laga siibaya isagoo qaawan baa bannaanka la keenaya sidaasuu isku waafajinaya alimaam alkhaaabi caleyh raxmat ullah baabu sifati lkafani lilrajuli wlmar'a wuxuu baabu yahay kafanta qaabkeeda ama sida ay tahay oo u sugnaatay ragga iyo dumarka ma wax kafantooda ma farqi baa udhaxaysa ragga sidee loo kanfaa dumarkase see loo kanfaa ayb can ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku kufina waa la kanfay fii alaaati ahwaabin saddex maro dhexdood baa lagu kanfay qamiisihii baa lagu kanfay qamiiskiisii alladii qamiiskaasoo maata fiihi uu ku iyo wa iyo isku joog oo najraan lagu sameeyey najraan ka soo jeeda waa meel magaceed alxullatu xulladuna thawbaani lama maro waay rawahu axmed abu daawuud ayib kadalika ibn maajah iyo tobaraani iyo bayhaqi ibn abi shaybaa soo saaray sanadkiisuna waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo yaziid ibn abi ziyaad ninkaasaa isaga sababtii buuna xadiidkani daciif leeyahay waxaa kaloo uu khilaafsan yahay xadiidka caaishee ka dambeeyo saxiixa marka dacfu sanad maca almukhaalafa waxay sii kordhinaysaa dacfiga xadiidka marka ma sugna ayb macnihiisase waxaa laga wadaa yacni alxulla waa isku joogga waa laba maro laba maro oo midna kor laga qaadanayo midna hoos laga qaadanayo xulla laysku yidhaahdo marka qamiiskii iyo labada xullo waxaan jira iyo xulladu oo laba mara ah saddex saasay ku noqonayaan ayib ruuxa in qamiis lagu aaso oo ninka maryaha lagumarahaadhila maryaha kafanta looga dhigayo inuu qamiis ka mid yahay ayaa waxaa jeclaystay xanafiyada iyo malik maalik ina deliishanaya xadiisku waa daciif istixbaabkooda ay ku dhiseenna waa daciif maadaama xadiisku daciif ayib xadiidkan caaishee soo socda baana ka xoog badan sida uu faa'iidaynayo an caaisha radiallahu anha qaalad waxay tidhi kufina waa la kanfay rasuululahi sal lay slam rasuulka waxaa lagu kanfay fi alaaati ahwaabin saddex maro dhexdood biidin oo cadcad saddex maroo cadcad saxuuliyatin siinka waa la kordhigi karaa saxuuliya waana la godi karaa suxuuliya ayib haddii la yidhaahdo saxuuliyatin oo siinka la kordhigo bimacnaa waa nisba ilaa qaryatin bilyaman saas way macnaha saddex maro oo cadcad oo saxuuliyatin magaalada saxuul la yidhahdo lagu sameeyey waa magaalo yaman ka mid oo dharka lagu samayn jiray ayib haddii suxuul la yidhaahdo siinka la godana waa jamcu saxlin waxaana la yidhaahdaa marada cad ee nadiifta ah inta badanna cudbi unbay noqotaa cudbiga cudbiga waa kan annaga suufka aan dhahno waay ah, inta badanna waa maro suuf ah. marka waxay noqonaysaa suxuuliyatin haddaad siinka godo bimacnaa mara cad oo nadiif ah oo suuf ah saasay noqonaysaa manaa ayb judadin maryahaasoo cusub yamaaniyatin oo yaman loo tiiriyey yaman kasoo jeeda macnaha laysa marada yani maryaha saddexdoo laysa aysan ahanin fiiha dhexdeeda qamiisun wax qamiis ah walaa cimaamatun udrija waa la dhexgeliyey nebiga fiiha dhexdeeda idraajan dhexgelin ah, yani waxa weeye maryihii saddexdahabaa nabiga la dhexgeliyay sal lay waslam rawahu ljamacatu baa werisa ayb xadiidkani waa xadiidka saxiixa ee nebiga kafantiisii iyo qaabka maryaha lagu kanfay xadiidka ku soo arooray saxda waay wixii khilaafsanna waa daciif nebiga sal lay saddex maro oo cadcad oo cudbi ah ama suuf ah ayaa lagu kanfay oon qamiisna lahayn cimaamadna lahayn saas maanaa oo yamantaa ka soo jeeda walahum waxaa u sugnaaday jamaacada ilaa axmeda walbukhaariya bukhaariya axmed mooye wa lafduhu lafdigiisuna limuslim buu u sugnaaday wuxuu yidhi wa ama alxullatu isku joogga fa innamaa shubbiha waa laga dhehgeliyey cala annaasi dadka fiiha dhexdeeda ayb oo seeb ahayd innama shturiyat waa la iibiyey isku joogga liyukafana si loogu kanfano nebiga fiiha dhexdeeda fa turikat markaasaa laga tegay alxullatu isku jooggii wa kufina waxaana lagu kanfay fii alaaati ahwaabin saddex maro biidin oo cadcad saxuuliyatin oo magaalada saxuul layidhahdo lagu sameeyey ayb meeshaa waxaa inooga muuqata xadiidkii hore ibn cabbaas soo musadhin isku joog baa lagu kanfay arintaasi waxay leedahay caaisha ismoodsiis bay ahayd oo dadka waxaa khalday oo laga dheehgeliyey oo arintu uga qasantay waxay ahayd isku joogga waa la soo gaday in nebiga kafan looga dhigo sal lay slam baana loo soo iibiyey laakiin markii dambe waa la bedelay oo saddex maroo cadcad baa laga dhigay isku jooggiina iyo xulladiina waa laga kaaftoomay dadkan marka dhahaya isku joog baa xullaa lagu kanfay waxay ogaayeen in la soo iibiyey kadibna maxay u qaateen in dabcan kafantii laga dhigay laakiin waxay leedahay waxaa ka qarsoomay in xullada laga kaaftoomay oo saddex maroo kale lagu kanfay saasay caaisha muujinaysaa macna ayb wa ama alxullatu bay tidhi fainamaa shubbiha waa laga qasay cala naasi dadka fiiha dhexdeeda oo waa la dhehgeliyey way ka khaldantay wey inama shturiyad waa la iibiyey un xullada liyukafana fiiha si nebiga loogu kafo faturikat markaa kadibna waa laga tegay alxullatu wa kufina fi alaaati ahwaabin biidin saxuuliya walimuslim waxaa u sugnaaday qaalad waxay tidhi udrija waa la dhexgeliya rasuululahi sal lay slam fii xullatin isku joog yamaniyatin oo yaman loo nisbeeyey taasoo kaanat ahayd licabdilahi bni abi bakar cabdulahi bn bakar uu lahaan jiray ayaa la dhexgeliyey uma markaa kadibna nusicad waa la siibay minhu xaggiisa canhu xaggiisade yani inta la dhex geliyey ayaa hadana laga saaray ama laga siibay nabiga sal lay slm wa kufina waxaa kafan looga dhigay fii alaaati ahwaabin saddex maro biidin oo cadcad saxuuliyatin yamaaniyatin saxuulku waa magaaladii yamaaniyatana waa wadankii loo tiiriyay haddaad suxuul dhahdana waa macnaha kale oo siinka aad guddo laysa saddexdaa maroo laysa uusan ahanin fiiha dhexdeeda cimaamatun wax cumaamad ah walaa qamiisun iyo ku jirin midna ayb kafanta saxda ah ee rag iyo dumarba ah waa saddexdaa maro wa saddexdu malaazim baa bacdu ahlilcilmi baa qaba oo waxay leeyihiin saddex lagama yarayn karo kow qaarna waxay leeyihiin waa jumhuurtoodiiyo say u badan yihiine hal maro oo jidhka wada gaadho umbaa waajib ah wixii intaa ka badani waa sunno saddexda in laga kordhiyana daliil ma bal waxay noqon kartaa nooc israaf saddexdaas maraa nebiga kafan looga dhigay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib wax farqiya ma jira ragga iyo dumarka kafantooda xadiidka soo socda ee ugu dambeeya baabkan ayaa wax ka tilmaami doona laakiin hadda wuxuu sheegay ragga kafantooda saddexdaa maro oo inay cadcad yihiin ay fiican tahay ayib wa can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana nebiya nebigu sal wuxuu yidhi ilbasuu xidha min iyaabikum dharkiinna xaggiisa waxaad ka xidhataan albayaada cadaanta dharka midabkiisu cadyahay ka xidha maxaa yeele fa innahaa iyadu min khayri iyaabikum dharkiinna kuwa ugu khayr badan buu ka mid yahay wa kafinuu kuna kanfa fiiha dhexdeeda mawtaakum kuwa idinka dhintayna kafan uga dhiga dharka cadcad rawxa wariya alhamsatu baa warisay ila nasaaiya wasaxaxu waxaa saxiixiye atirmidiyu baa saxiixiye kadalika waxaa saxiixiye calaa sharti muslim xaakim dahabi baa ku waafaqiy iyo sheekh albaani ayib jumhuur ahlilcilmi baa waxay sunno ka dhigayaan oo istixbaabsanayaan oo jeclaysanayaan marada kafantu inay caddahay ayib laakiin axaadii kale waxaa ku sugan nebigu sal lay slam inuu amray marada xibarada ah waana madhabka xanafiyada yani awbun xibara awbka xibaradana waa maro calaamada leh waa nagii soo marnay maro xariiqyo leh oo midaba ka gedisan marada inteeda kale leh taana nabigu waa amrayo sal lay waslam meydka ku kanfa buu yidhi kaban uga dhiga way sugantahay axaadiistaasina ayb laakiin macnaheedu ma aha inay waajib tahay maradu inay caddahay soo ma maro midab leh waa lagu kanfi karaa kafan waa looga dhigi karaa oo laazima inay caddahay laakiin waa sunno inay caddahay waa sunno inay caddahay macnaha ayib wacan layla binti qanifin layla binti qanif waxaa laga warinayaa athaqafiyati ee ree muxuu ahaay ree aqiif ree bani haqiif qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa fii man dad dhexdood qasala dhaqay umma kulhuum binti rasuulilah sal ly slam yanii gabadha umma kulhuumna nebiga gabadhiisa ahay cinda wafaatiha markay dhimatay dumarkii dhaqay baan ka mid ahaa ayb umkulum waataan soo sheegnayo waa xaaskii cumaan ibni cafaan ayb waa tii labaad bay ahayd ila nebiga gabadhiisii horuu qabay oo ahayd ruqaya ruqaya ayuu marka hore guursaday way ka dhimatay nebigu sal lay slam wuxuu siiyey umu kulhuum meesha laga yidhaahdo dinnuurayn waa cumaana dinnuurayni wacaliyin sadillaahi somaa wadaadadu markay ahrinayaan ah, wa cumar alfaaruuq yacni dinuuraynkaasi waxaa laga qaatay bimacnaa laba gabdhoodoo nebigu uu dhalay ninka guursaday waay way isaga dambeeyeen keligiina waay saxaabada nin kaloo saasa ma jiro ah, laba gabdhoodoo nebigu dhalay nin guursaday waa cumaan keligii waay ayb marka waa xaaskii labaad umu kulsuum markii ay dhimanaysay dumarkii dhaqay baan ka ahaa bay leedahay leyla binti qaniif wa kaana wuxuu ahaabay tidhi wa kaana wuxuu ahaa awala maa actaana shaygii ugu horreeyey uuna siiyey rasuululahi sal lay wasalam alxiqa baa ahaa alxiqa bimacnaa hoosgunti izaar waay alxiqwu soomaynaan soo marin alxiqwu walxiqa waa isku mid hoosgundi baa ugu horreeyoo nebiguna siiyey sal lay waslam uma kadibna addirca buuna siiyey cambuur uma kadibna alkhimaara hagoog buuna siiyey khimaarku waa madaxa iyo laabta iyo yani waxa weyaan middan annagaan dhahno garbasaarta dee garbaha lama saare ilaa madaxay ka soo degtaa soo ma taasaa la muxuu ahay khimaar la dhaha qaar baa dhaha laakiin masar maaha masarka madaxa dumarku ay ku xidhaan maxaa kaloo dhahaa masar baan inay aqaan ya gambo gambo iyo masar middaasi madaxa keliya ay ku xidhaan khimaarku maaha waa maro madaxana asturaysa ilaa intan laabtan asturaysa saas man ayb uma alkhimaara ayuu noo dhiibay uma kadibna almilxafata tii laysku marmarayay maro weynoo jidhka lagu duuba ayuuna siiyey uma kadibna udrijat waa la geliyey bada dalika fi thawbi alaakhiri maradii kalaa la dhex geliyey iyadoo intaaba qabta qaalad waxay tidhi warasuululahi rasul alla sl lay slam cinda albaabi irida agteedu ahaaday ayib macahu la jirankiisana waxaa ahaaday oo uu haya kafanuhaa gabadha kafanteedii yunaawilunaa wuu noo dhiibayaa yunaawilunaa xaad uu noo dhiibayo awban awban maramara uu noogu dhiibayo iriduu taagan yahayo mid buu noo dhiibayaa taa markaannu u xidhno tii labaad buu noo dhiibayaa tii saddexaad saasuu ku dhammeeyey bayt rawahu axmed abu daawuud kadalika bayhaqi baa wariyey fii macrifati sunan walaathaar tabarani fi lkabiir sanadkiisu waa daciif ooma sugna xadiidkaasi maxaa waxaa ku jira in la yidhaahdo nuux ibni xakiim athaqafi oo majhuula ah ku jira nuux ibn alxakiim athaqafi oo majhuula ah ku jira saasuuna xadiidku daciif leeyahay waxaa daciifiyey sheekh albani fi axkaam aljana'is sidoo kale sheekh shucayb alarnaud yani abu daawud kusunakiisana waa ku daciifiye shucayb alarnaud isagana wuu daciifinaya cillad kaleetana sheekh albani waa u oo leeyahay waxaa keenay saaxibu nasb araaya alimaam zaylaci qaala albukhaariyu wuxuu yidhi xadiidkaasi marka waxaa loo deliishanayaa waxaa deliishanaya culimmada qabta haweenta kafanteeda iyo kafanta raggu inay kala duwan yihiin oo dumarka loo baahan yahay in ilaa shantaa maro lagu xidho loo xidho hoosgunti iyo cambuur hoosguntigu hadda waxaa ka dhigan mxuu ahay googaradda ah, googaraddaa hoosgunti ka dhigan marka googarad iyo cambuur iyo hagoog iyo maro kaleeto oo ka koraysa iyo mid kaleeto oo sidii qandigoo kaleeto oo la dhexgelinayo intaas baa dumarka kafan looga dhigayaa culimmada qabta ayaa xadiiska daliishanaysa waase daciif madhabkuna waa daciif wasawaabu waxa weeye sida saxiixa ah nebiga kafantii lagu kanfay rag iyo dumarka wax kala duwaya ma jiro wixii xadiisee kala duwayana ma sugna sidaas daraaddeed sida ragga saddex maro loogu kanfayo ayaa dumarkana saddex maro uun kafan looga dhigaya sidaasaa sawaaba oo saxiixa masladuuse waa masl khilaafiya wman qaala lbukhaariyu wuxuu yidhi qaala alxasanu xasan wuxuu yidhi xasanulbasri taabiciigii wey ah, alkhirqatu alkhaamisa karinta shanaad khirqada waa marada qayb marada ka ah. karinta shanaadi yushaddu waxaa lagu xidhayaa oo lagu adkaynayaa biha iyada alfakhidaani labada bawdyo iyo walwarikaani iyo labada simood labada simood taxta dirci cambuurka hoostiisa marada shanaad xaggeed geynaysaan baa le aad isdul saarsaarteen marka xasanulbasri wuxuu leeyahay marada shanaad labada bawdaa la ysku xidhayaa halkaasay dabraysaa waxaa kalooy dabraysaa sidoo kale labada sinood sinta iyo bawdyaha yaa lagu geejinayaa markaasay dabraysaa o isku xidhaysaa waxayna ka hoosaynaysaa cambuurka intaan cambuurka loo gelin sidaas waxaa qaba zufar xasanulbasri ra'yigiisa zufar baa la qaba daliilsa ma laha lugaha laga xidhxidho iyo muxuu ahay bawdooyinka iyo simaha ayaduna ma sugna ayb qamiis ma loo gelin karaa waay bacdu ahlilcilmi qamiiska waa karahaysteen laakiin shaaficiyada iyo xanaabilada iyo agtooda sida raajixa ka ah qamiis waa lagu kafi karaa kafanta dumarka qamiis waa lagu dari karaya bay leeyihin adiga adiga wax kala qaadaya rag iyo dumarka eh, oo daliila ma sugna marka sida raajixaasaan sheegnayba saddexdaa maro unbaa kafan looga dhigaya baabu wujuubi takfiini shahiidi fii iyaabihi alatii qutila fiiha wuxuu baabu yahay wujuubi takfiini shahiid maydka waxaanu lahaa ruuxa shahiidka ah kafnidiisa waajibnimadeeda fii iyaabihi maryihiisii lagu kanfo allatii maradaasoo qutila lagu dilay fiiha dhexdeeda ruuxa shahiidka ah oo shahiidulmacraka ah ninka dagaalka lagu dilay in dharkiisii kafan looga dhigo dharkii lagu dilay laftiisa in lagu aaso oon maryo kale loo raadinaynin loona dhaqaynin isagoo dhiiggiisii leh ayaa lagu aasayaa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi amara wuu amray rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu amray yowma uxudin maalintii uxud buu amray bishuhadaa'i raggii la laayee shuhadada ahaa an yunzaca in la siibo canhum xaggooda alxadiidu in birtii laga siibo waljuluudu iyo hargihi yani birtii ay ku dagaalamayeen ama gaashaan ha noqoto ama hub ha noqote birtoo laga siibo hargihii ay qabeenna oo iyada lafteeda hargaha yani waxawy gaashaamiya waxbaa laga dhiganaya iyadana ha laga siibo wa qaala wuxuuna yidhi idfanuuhum ku aasa bidimaa'ihim dhiigagooda iyo wa hiyaabihim maryahooda ku aasa iyagoo dhiiggii qaboon laga dhaqin iyo maryahoodii ay ku dagaalamayeen dhiig ku daatay ku aasa kuwa iyaga rawaw axmed baa wariye wa abu daawuud ibnu majah kadalika bayhaqi baa soo saaray sanadkiisuna waa daciif ma sugna xadiidku oo waa daciif waxaana dacfigiisa keenaya waxaa ku jira in la yidhaahdo caliy ibnu caasim oo daciif ah waxaa kaloo ku jira cataa ibnu saa'ib oo mukhtalit ah ikhtilaatka waxaa la yidhaahdaa raawigu waa roonaan jiray laakiin gadaal dambuu isku dardarmaday ama kitaab iyo qoraal buu ictaami jiray oo qoraal kitaabkiibaa intuu ka lumay ama ka gubtay bay wax isaga dhex yaaceen ama waxoogaa intuu yaro weynaaday oo da' qabtay da' qabatay oo isaga qasmeen axaadiistii marka muhtali baa la dhahaa marka waa nooc ka mida ah dacfiga ah, yani marka waxaa la aadaya waxaa la raadinayaa raggii wax ka wariyey qabla alikhtilaat in la kala sooro iyo bacda alikhtilaat marka in la kala garto in la kala garan waayo waa baab adugu cilmiga mustalax saas weyaan ninkaasina waa ku jira laakiin xadiidka jumlada dambe oo ah aasa oo dhiigoodiiyo maryahooda ku aasa jumladaasi way sugantao waa saxiix xadiiu jaabir cinda albukhaari ayay ku sugan tahay xadiidka ka dambeeyo soo socdana way ku sugan tahay marka dhiigoodiiyo maryahooda ku aasay intaas iyada hadal ma laha ayib وan cabdلlahi bni aclabta ana rasuul اlahi sl lay wsm rasuulku wuxuu yhi yowma uxudin maalintii uxud wuxuu yidhi zammiluuhum dada shuhadadii uxud zammiluuhum dada fii iyaabihim maryahooda ku dada wajacala wuxuuna bilaabay nebigu sal lay slam yadfunu inuu aaso fi lqabri hal qabri dhexdiisa inuu ku aaso alrahta koox koox buu inuu hal qabri isugu geeyo wa wayaquulu uu yidhahda nebigu sal lay slam qadimuu hormariya akarahum kooda ugu badan qur'aanan xagga qur'aanka qur'aanka aqoontiisa ku dhaqankiisa qaadashadiisa ka ugu badiya lixudka ku hormariya waa kaan soo marnay rawahu axmed baa wariya xadiikaaisaga xadiikaasi waa xadiis saxiix sanadkiisa waxaa taxsiininaya sanadkiisu waa xasan baan dhihi lahaa sida sheekh albani iyo ay leeyihiin waa saxiix maxaa yeelay maxamed bin isxaaq ayaa sanadka ku jira oo saraxa bitaxdiid ayib xadiidkaasi marka wuxuu faa'iidaynayaa horta saxaabiga xadiidka warinaya cabdullaahi ibnu thaclaba qisadu markay dhacaysa uxud muusan joogin laakiin wuxuu ka warinaya cala asawaab jaabir buu ka warinaya waxa loo yaqaano mursalu saxaabi waa iwaxadhil waa xuja ilaa cinda abi iaaqmarka shuhadada la dhaqi maayo saan soo marnay sidoo kale dharkoodii laga bedeli maayo kafan kale la gelin maayo maryahoodii ay ku shahiideen baa lagu aasaya sidaasina waa madhab yani culama lamsaar baabu tayiibi badani lmayiti maydka jidhkiisa oo la udgiyo ayuu baabu yahay wa kafnihi iyo kafanidiisa ila almuxrimu muxrimkii mooye iyo wa kafanidhe maydka jidhkiisa iyo kafantiisa in la udgiyo oo wax udgoon la mariyo ama uunsi ha noqdo ama ha noqdo cadar ha noqdo in la udgiyo ilaa ruuxa xarman mooye ruuxa isagoo xaj ama cumro ku dhex jira oo weli aan xarmashada ka bixin hadduu ku geeriyoodo kaa isaga wax udayga loo dhowayn maayo cadar iyo barfuun iyo eh, mxuu ahay bukhuur iyo unsi loo dhowayn maayo an jaabirin radi allahu tacala qala wuxu uhi qaala rasul lahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi <coughs> idaa goortii ajmartum aad uumisaan almayita meydka markaad uuminaysaan oo unsiga iyo mxuu ahay aad ku udginaysaan faajmiruuhu umiya aaa saddex goor waxaad oo aad qiiqaasi udgoon ku sii daysaan saddex goor rawa axmed baa kadalika waxa wariyay ibn abi shayba ibni xibbaan bayhaqi iyo xaakim waana saxiixiye xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqi iyo sheekh albani kadalika waxaa saxiixinaya alimaamu nawowi wuxuuna kutusayaa maydka in la udgiyo haddii la udginayo isagiiyo kafantiisa iyo marada iyo kulli ayaa bukhuurkaasi ama uunsigaasaa lagu qiiqinaya si uu u udgoonaado macnaha wa can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu waqti rajulu nin waaqifun yahay mid taagan maca rasuulilahi sal lay slm rasuulka la tirankiisa bicarafata carafa uu taagan yahay banka carafa isagoo taagan nabiga sal lay slam la taagan waa xajkiisii ugu dambeeyey xajatulwadaac id markaasuu waqaca dhacay can raaxilatihi raroydiisiibuu ka dhacay hashuu saarnaabuu ka dhacay fa waqasathu markaasay jabisay yani wuxuu dhacay madax madax marka luquntuu ka jabay ayb markaasuu laguma soo gaadhinba wuu naf baxay faukira waa la sheegay dalika arrinkaa linabiy nebigaa loo sheegay sal lay fa faqaala markaasaa nabi wuxuu yidhi iqsiluuhu dhaqa bimaa'in biyo ku dhaqa wa sidrin iyo gob wa kafinuuhu ku kanfa fii awbayhi labadiisii maroodabadiisii maro ee uu qabayna kafan uga dhiga wala tuxannituuhu ha udginina xunuudka waxaa la yidhahdaa saan horeba usoo waa tiibka ama cadarka maydka la marmariyo kaasaa la yidhaahdaa ayib marka cadarkaa udgooniyo udaygaasi ka daaya walaa tukhamiruu hana dadina ra'sahu madaxiisa ha dadina maxaa yeelay allaha alla yabcaثuhu wuu soo saari yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada mulabbiyan asagoo talbiyaysanaya maalinta qiyaamada wuxuu qabriga ka soo bixi asagoo labayk allaahuma labayka leh isagoo xaaladdaasuu ku dhintay soo ruux walbana xaaladu ku dhintay buu kusoo bixi saas man adoo khamro cabay haddaad dhimato adoo khamro cabay baad soo bixi sooma adoo muslim laynahayoo dhiig ku dhex jira haddaad dhimatona adoo dhiig dabaalanaya baad soo bixi ruux walba wixii uu ku dhintay buu kusoo bixi marka talbiyadii buu kusoo baxay ninka shahiidkee isagoo xabadu ku dhacday ama madfacu ku dhacay dhiiggiisoo daadanaya naf baxay isagoo dhiiggii ka qubanayuu qabriga soo bixi laakiin midabku waa dhiig urkuse waa miski saan soo marnay soo ma sidaas weyaan marka yani yubcau اnnaasu calaa maa maatuu calayhi waay ayb rawahuljamacatu baa waris meeshaa waxaa ka muuqata xadiidka ruuxa isagoo xarman hadduu dhinto oo xajkii ama cumradii xarman in aan cadarna loo dhowaynayn sidii shahiidka oo kaleetana maryihiisa unbaa kafan looga dhigaya madaxana laga dadi maayo maxaa ruuxa markuu xarmanaa looma ogola inuu madaxiisa dado oo ragnaya soo mahay wakadalika markuu xarman yahay adduunkana joogo looma ogolayn inuu wax udgoon isticmaalo xaaladii hadduu ku dhintay isagoo wax udgoon iyo dhammaan ilaahay dartii uga tegay dee markuu dhimanaya naftu ka baxdayna saa u daaya sidaa ku aas saasaa marka qabriga lagu gelinaya walinasaa'iyi waxaa u sugnaaday can ibni cabbaasin qaala wuxuu uhi qaala rasuululahi sal lay rasuulku wuxuu uhi dhaqa almuxrima midka xarmanaa xaj iyo cumro midku dooni ha xarmanaadee fii awbayhi labadiisii marood ku dhaqa alladayni labadii maro oo axrama uu ku xarmaday fiihimaa dhexdooda waqsiluuhu dhaqa bimaa'in biya ku dhaqa wa sidrin iyo gob wa kafinuuhu ku kanfa fii awbayhi labadiisii maroodee uu ku dhintayna kafan uga dhiga walaa tumisuuhu ha taabsiinina biiibin cadar iyo wax udgoonna ha taabsiinina walaa tukhamiruu hadadina ra'sahu madaxiisana hadadina ayib hadday naag noqotona haweeney hadday noqotona oo iyadoo xarman ay dhibato ya madax waa loo dadi laakiin laakiin cadar maya soo ma wax udgoon maya laakiin iyadoo madaxa u dedan la dhimaayo maxaa yeelay yani intay xarmanaydba madaxa way asturanaysa soo ma taasuya walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa hadadina fainahu yubcau waa la soo saaray yowma alqiyaamati muxriman asagoo xarman baa la soo saarayaa ayb xadiidkani waxaa khilaafay maalikiyada iyo xanafiyadu waxay yidhaahdeen madaxa waa loo dadayaa xadiidkana ra'yigooda khilaafsan waasaxiix madaxana loo dadi maayo mida labaadna wax udgoonna waa laga ilaalinaya hada wbilahi towfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala ali wsaxbi wslm nin baa xalay wuxuu weydiinayay markaan darsiga ka baxaynay hooyaday ma dhaqi karaa jawaabtu waxa way ma dhaqi kartid hooyadaa walaa walaasha labada isqaba keliya baa hadal ka jira rag iyo dumar ma isdhaqi karaan laakiin labada isqaba wixii ka soo hadhay dumarkana waa inay dumar dhaqaan raggana waa inay rag dhaqaan masaladu sidaas wey in la waayo mooye hadii gabadha dumar dhaqan la waayo marka waxay leeyihin rag dhaqi maayo waa loo gebagabaynaya wakadalika ninka haddii rag dhaqan la waayo oo dumar keliya ay noqdaan isagana way u gebagabaynayaan ma dhaqayaan wabilahi towfiiq